baabun haadaakanu baabu waa baab fii ibaaxati taxalli lilnisaa fii ibaaxati taxalli isqurxinta bannayn la banneeyey uu u baab yahay lilnisaa'i dumarkaa loo banneeyey bilibaasilxariiri dharka xariirta ay xirtaan oo isku qurxiyaan wadahabi dahab inay xirtaan oo isku qurxiyaan baabun haadaakanu baabun waa baab fii ibaaxati taxalli isqurxinta banaynta la baneeyey uu baabkaanu ka hadlaa linnisaa'i dumarka loo baneeyey bilibaasil xariiri dhar xariira ay xirtaan wa dahab ay xirtaan baabkan wuxuu ka hadlaa dumarka ilaahay wuxuu u xaraareeyey inay xariir xidhan karaan xariirtu waa dhar oo jirjiricsan aad u jiricsan oo dee waqti hore la heli jiray hadda inaan la helinaaba dhacda xariir asliya mid sanaaciyaa la ehan macno lahayn xariirta marka ilaahay waa u xalaaleeyey waa dad aad u jira jiricsan ragga waa ka xaaran dumarka ilaahay u baneeyey ilaa ninka waxaa la rabaa jirkiisu inuu qawi yahay cadowgii inuu difaaca la rabaa muslimiinta ilaaliyo oo uu gaalada ka difaaco gabadha laakiin maadaama aan ilaahay jihaad ku waajibin oon dagaal iyo xarbo iyo hartan laga rabin korkeedu inuu jilco waa sax marka xariirta dumarka iskale ragga waa ka xaaraan dahabka ilaahay baa gabdhaha u xalaaleeyey inay xirtaan oo isku qurxiyaan ragga waa ka xaaraan nin shalmadalo oo daab ka laalaada cadow celima waxa weeyaan waa ka xaaran marka ragga ragga waa ka xaaraan can abi muusa alashcari radia allahu tacaala canhu ana rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi xurrima waa laga xaaraantinimeeyey libaasul xariiri xariirta xidhashadeeda wa dahabi dahabka xidhashadiisa calaa dukuuri ummatii ummaddayda raggooda wa uxilla waa loo xalaareeyey dahabka iyo xariirta xidhashadooda ummadayda kuwooda dhadiga oo dumarka ah waa loo xalaareeyey wey waa loo xalaareeyey can abi muusa alashcariy radia allahu tacaala canhu ana rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulka wuxuu yidhi xurnima waa la xaaraantinimeeyey libaasul xariiri wadahabi dahab iyo xariir xidhashadooda in dahab la xirto ama xariir la xirto waa la xaaraamtinimeeyey waxaana laga xaaraamtinimeeyey calaa dukuuri ummati ummadayda raggooda ummadayda kuwa ragga ah ee labka ah waa laga xaaraamtinimeeyey wa uxilla waa la xalaaleeyey xariir iyo dahab in la xirto liinaasihim ummadda dhadigooda ummadda dumarka waxa weya waa loo xalaaleeyey ummadayda waxa weeyaan dumarkooda waa loo xalaaleeyey waa loo xalaaleeyey xadiidkana waa xadiid haabit ah xasanun xadiidun xasanun waa xadiis xasan ah saxiixun oo saxiix ah akrajaw axmedu imaam axmed ayaa musnadkiisa ku soo saaray wa tirmidiyu tirmidiyaa soo saaray wanasaa-iyu nasaa-ina waa soo saaray xadiidkan marka waa xadiid saxiix ah wuxuuna caddaynayaa xariirta iyo dahabka ragga waa ka xaaraan uma banaana dumarkana waa u xalaal oo ilaahay baa u xalaaleeyey inay qaataan inay qaataan oo isku qurxiyaan ilaahay baa u xalaaleeyey raggana ilaahay baa ka xaaraamtinimeeyey waa in xuduudda la ilaaliyaa oo qof walbaaba wixii alla u xalaaleeyey ku gaabsadaa wixii ilaahay ka xaaraamtinimeeyen uu ka fogaada